yeelay calayhim korkooda sadaqatan seke inuu ku waajib yeelay sadaqadaasoo tuukhadu laga qaada min aqniyaaihim dadkooda hantiilayaalkaa ah. oo faturaddu lagu celina calaa fuqaraa'ihim danyartooda kuwooda fuqarada oo danyarta meeshaas masale aad u muhiimu kala bixi doonaa shiiku wuxuu leeyahay arrintaas waxay tusaydaa caalimka in laga rabo shubhada inuu ka faydo ardayga shubhadu halkaan say uga jiri laheed dadka haddii la yidhaahdo seka la inka qaada meel lagu bixinaayana aan la sheegin waxay u qaadaan hantida inuu saxaabiganu qurana mucaad ah, marka nabigu wuxuu usii sheegay u sheegu yidhi aqliyadiinaa laga qaadaa fuqaradiinaa la siinaa dee qasmada ku shuban mayna maalka ah, waa muhiima qofkii marka kalsoonihii ku dhiibaya laakiin haddii la maalka iska keena meel lagu baxaayo shaqa kuma lihdine waxa waya ummaddii waxa u tuhmayda marka qofkan maalka qaaday waa arrin khatara marka arrintu waa inay waadix tahay fainhum aaacuuka fainhum ayagu aaacuuka hadday kaa yeelaan lidaalika arrinkaas oo ah sekada faiyaaka wa karaa'ima amwaalihim waxaan kaaga digayaa maalyaalkooda kuwa wanwanaagsan karaaimta waa jamcu kariimatin kariim kariimana waxaa la yidhaahdaa neefka isha lagu hayo xoolaha oo u caanaha badan ama u cayilka badan ama u quruxda badan xoolaha isku mid maaha qof walbaa xoolihiisa neef isha lagu hayuu leeyay neefkaan waa neef caano badan oo xoolaha ka duwan waa neef cayilano gool ahoo uu ku talagalay isleeyahay wakti hebel ama ha la qasho ama ha la gato waa neef qaali ah neefkaas ishu ay haydo neefkaas ha taabani dadka sekada qaadayay ee nabigu soo dirayay salawaatullahi wasalaamu calayhi intay yimaadaanay xoolaha tirinaya markay tiriyaan ay leeyihin intaasoo sakaa ayna ku waajibtay neefkaas iyo neefkaas keena waxaa nabigu leeyahay marka salawaatullahi wasalaamu calayhi markaad sekada qaadaydaan neefka ugu qaalisan xoolaha haka qaadanina ha ka qaadanina neefka ugu liitana ma bannaana inay bixiyaan iyaguna maxaa la rabaa neefka dhexdhexaadka neefka ugu sarreeya haddii qalbigiisu raalli kuyo asagu soo qabto waa laga qaada laakiin hadduus asagu soo qaban qofka caamilkaay sekada aruurina ma bannaan inuu ku dhego neefka ugu liitan laga yeeli ma inuu dhiibo neef dhexdhexaada fuqaradii la siiyo aakiro wax u gala ayaa la rabaa taasuu raba inuu dhiibo marka iska ilaali xoolaha kuwooda wanwanaagsan iska ilaali iska ilaali wataqi iska ilaali dacwat almadluumi fiiriya nabiga sala allahu calay qofka uu dirayo iska diri maa melheblaad ka tee orod maamul dhihi waa tacliimina waa u dardaarmaa waxaa la rabaa madaxdu dadka ay meelaha u dhiibayaan si adag inay ugu dardaarmaan si adag inay u sheegaan hadday dadka dulmiyaan ciribxumada ka imaanayda waa inay u sheegaan oo yidhahdaan dadkaas haddaad dulmidaan ood ka qaataan maalan lagu lahayn oo aad ciqaabtaan ciqaabaysan mudlayn ogaada ilaahay ciqaabkiisa adduunya aakhira inaad mudanaydaan yaan la dulmin dadka dadku haddii la dulmiyo waa addoommo ilaahay u cabanayaan cadashada ilaahay u cadtaanna wax ka celina cadashadu ilahay bay u tegeed allana waa ajiibaya oo dadka baryadooda ilaahay ajiiba waxaa ka mida qofka laga gardaranya marka qofka waa inaan layska dirin dardaaran adag la siiyo ilaahayna lagu cabsigeliyo oo la yidhahda rabbi uga baq dadkaas naftooda ha dulmin maalkooda ha dulmin sharaftooda ha dulmin ha ilaali dadkaas saas qof ah waa in la diro saas ah waa in la diro laakiin haddii la yidhaahdo iska ilaali noo ilaali gacandira ku qabo oo aan xuquuqdii dadka loo sheegin qofku qof aalimo iska tumanayuu noqona ciribxumaana ka imaana ciribxumo aa ka imaana isagay cidda soo dirtayba ciribxumo ayay ku dambaynaya waxaa rabaa dadka in looga digo dulmiga fiiri nabigu qaarka u digayo waataqi iska ilaali almadluuma qofka la dulmiyo laga gardaran yahay oo laga qaaday xaqaan lagu lahayn ama ciqaab la ciqaabay uusan mudnayn fainahu shaamiye laysa baynahaa dacwada dacwadu waa habaar wataqi iska ilaali dacwat almadluumi qofka laga gardaran yahay habaarkiisa wey dacwadu waa habaar iska ilaali habaarkiisa fainahu shaamiye laysa baynahaa habaarkaas iyo wa baynallaahi allah inta udhaxayda xijaaban ma ahaanin markuu yidhaa allow cid ka celinayda male allowdaas toosay alla ugu tegayda ilaahi weynaana subxaana wa tacala wuxuu leeyahay laansuranaka walow bacda xiinin waan kuu gargaarin walow muddo ka gadaalba ha ahaatee waxyaalaha adduunka ciqaabkoodu kuu soo degdegana waxaa ka mida dulmiga qofka dadka iska dulmiya ciqaabkiisa ilaahay aakhiro lama sugo adduunkuu soo degdega maa min dambin ajdaru an yucajil allahu cuquubatahu fi dunya maca maa yaddakiru lisaaxibihi min albaqyi wa qadicati raxim laba dembi ciqaabkooda adduunkuu soo degdega intaan aakhiro la gaarin caaqilana waa tayd meeluu yaalay waa maxay qaraabadaada haddaad goydo iyo dadka in layska gardarayso naftooda la dilo la dhaawaco la ciqaabo la xiro la gato gardaro iyadoo lagu haysto ciqaabkooda adduunkuu soo degdega soma jeedeen qaraabada la gooyana ciqaabkooda adduunkuu soo degdega marka waa in looga digaa hol war iska ilaali dulmiga war iska ilaali wa in la bukhaari iyo muslim ayaa xadiidka soo saareen bukhaari iyo muslim ayaa xadiidka soo saareen xadiidkaas waxaa ku sugan yidhahan culammada muslimiinta oo laga qaadanaya masale muhiim ah oo mutakalimiinta ee ahlusunu isku khilaafsan yihiin masaladaas waxay tahay qabuulu khabarin waaxid alcadli qofka cadliga khabarkiisa in la qaataa waajiba waalcamalu bih iyo in lagu dhaqmo waa waajib maxaa nabiga sal lahu alay waslam mucaad kligiisu diray mucaad keligiisuu diray mucaad markuu tegeyna wuxuu dadka u sheegayey caqiidada ugu horreeyey falyakun awala maa tadcum ilayhi shahaadatu an laa ilaha illa tawxiidkaada ugu horreeyeyba reer yamaneed marka waajib waxaa ku ah diinkaasi u sheegayo inay ka qaataan oo ay ku camal falaan tawxiidka u sheegayo haddaysan waajib ku ahaynan xujadu kula oogmayn looma dirin mutakalimiinta marka qowlkoodu waa baail ay leeyihiin khabarun looma qaada karo caqlig khabarun waaxid mar hadduu saxiix yahay waa loo qaadanaa loo qaadanaa keligiisa u sheego nabiga saa waa laga qaadana waa waajib ka qaataan caqiidada cibaadada asal iyo farac wax walba diinka waa ka qaataan haddiiba la asal iyo farac waa loo qaybiya marka waa noocaas waa inay ka qaataan oo kale kutusaa inay madaxda muslimiintu diraan dad sekada soo arooriya dad sekada soo arooriya inay diraan walahumaa bukhaari iyo muslim waxaa u sugnaaday can sahl bni sacdin walahumaa bukhaari muslim waxaa u sugnaaday can sahl bni sacd ana rasuul allahi rasuulka ilaahay sala اllahu calayh wasalam sahl bnu sacd بn mali بn khald alanصاri alkhasraji الsaacidiyu abucabaas صaxaabiyu shahiiru وabuuhu صaxaabiyu ayضا maata sanata amaan وaaaaniin sideean iyo sideed hijriyadu markay aheyd uu dhintay waqad jaawasa اlmata isagoo boqol sano dhaafay isagoo boqol sano dhaafay waa ansaari oo khasrajiya wey walahumaa bukhaariyo muslim waxaa u ana rasuulalahi rasuulka ilaahi sal lahu alayh wasalam qaala wuxuu yidhi yowma khaybar maalintii khaybar sanadii toddobaad bisha kooaada muxaram ayay ahayd sanadii toddobaad ee hijriyada bisha kooaada muxaram khaybar markii ay ku duuleen muslimiinta qaala nabigu wuxuu yidhi yowma khaybara la ucdiyanna waan siinaa rajulan nin rajulkaasoo yuxibullaah asagu allah jecel wa rasuulahu rasuulkiisana jecel wa yuxibuhu llaahu allahna asaga uu jecel yahay wa rasuuluhu rasuulkiisuna uu jecel yahay nabiga wuxuu yidhi sal allahu calayh wasalam berri waxaan u dhiibin raayada raayada waa calanka calanka weeye nabiga sal allahu calayh wasalam raayuu lahaa oo u dhiibi jiray taliyaha ciidanka dagaalgelinta taliyaha dagaalgelinto ciidanka dagaalgelina kaas u dhiibi jiray kaasaa qaadi jiray kaasaa qaadi jiray riwaayadda buraydana waxaa ku sugan inii daaficun alli waaca ilaa rajulin yuxibuhu اllaahu warasuuluh xaafid ibn xajar fitxilbaariga siduu ku le juska lixaad boqol iyo toddoba waxaan u dhiibayaa liwaaga tii hore lafdiga waxuu ahaa raaya fiiri lafdiga dambena waa liwa liwa marka labadoodu maxay kale yihiin alliwaa iyo alraaya maxay kale yihiin in badan oo culummada luqawiinta ka mida ah waa isku macna yidhahdeen raaya haddii la yidhahdo iyo liwa haddii la yidhahdo waa isku mid laakiin xadiidka axmed iyo tirmidi ay wariyeen min xadiid ibni cabaas dhammaan sharaxaynin dhigayeen xadiidka axmed iyo tirmidi ay wariyeen min xadiid ibni cabaas qaala kaanat raayatu rasuuli laahi sal اllahu alيh waslm sawda wuxuu leeyahay nebi moxamed raayadiisii waxay ahayd mid madow ay ahayd nebi moxamed raayadiisii ama calankiisi wuu madoobaa wa liwaauhu abyad laakiin liwaagiisu waa cadda ah. marka labu laha laba calan oo midna laydhaha raaya oo uu madow yahay midna laydhaha liwaa oo uu cadya xadiikana xadiis saxiixa labadaasuu lahaa maxay kale yihiin marka xaafid alciraaqi barxu tasriibka wuxuu leeyahay waa isku mid raaya iyo liwa laakiin farinta la kala farinaa waa curfiya waa shay iska curfi ah fa kaana linabiy sal اllahu alayh wasalam shaycaani nabiga laba shay uu lahaa yusamaa axaduhumaa liwaaan walaakharu raaya laba calanuu lahaa oo midna liwa lagu magacaabo midna raaya lagu lagu magacaabo marka waa isku mid uu leey min xayu taswiya wain istawaa madluuluhumaa fi lua uu leey xagga luqada macnahoodu isku midba ha laakiin xagga curfiga umbaa dadku kana liwaa dhihi jireen kana raayay dhihi jireen saasuu laakiin macno kaley ku kala duwan ma jirin saasay leey culummaduna saasay badan yihin laakiin abubakr ibn اlcarabi almaliki isagu waa kala duwan wuxuu leeyahay liwa marka la yidhaahdo waranka foodiisa lagu xiraa waana la laaba laakiin raaya haddii la yidhah waa inay babataa oo marada saas loo sii daayay dabayshu ay babidaan saasay u kala duunaayeen uu leey way kala duwanyi liwa marka la yidhaahdo fooda waranka lagu xidhan markaasaa lagu laabi laakiin raaya marka la yidhahdo waa mara babanayda inta la xidha la sii daayo ahlucilmiga gabadha waxay maya liwaagu waa yari waa mid yar laakiin raayadu waa weyn dhammaanna waa un calam ah, waa calam laakiin farqi u dhexeeya mase uma dhexeeya culamadu isku haysta badankood waxay le waa isku mid ah, waa isku mid curfi unbaa kala duwada midna waxay dhihi jireen muslimiintu raaya ah, midka madow kan cadna waxa weeye liwaa ay dhihi jireen midka madow markii la arko raayadii a laleeyahy midkan cad markay arkaanna liwaadii curfigaa kala duwan qaana waxay le maya macnahaanayba u kala duway midka yar wey liwaadu raayaduna midka weyn waxaa eh, ibnu cadiyi wuxuu wariyey waxaa ku qornaa maktuubun fiihi laa ilaaha ila allahu muxamedun rasuul sharxana waa idin dhiga saasaa ku qoreed laakiin waa daciif jiddan wey taas xaafid ibn xajarna fatxulbaariga uu ku caddaynaa inuu daciif jiddan yahy daciif aad u daran weeye oo sanadka waxaa uga jir la yhaha maxamed ibnu abi xumayd oo aad u daciifsan marka inay laa ilaha illa muxamad rasullah ku qoreen ayada xadiidka sheegaya aad u daciif iyo weliba dacfigiisuna waa darayn marka khaybar waa lagu dagaalamay muddu maalmo badanaa la dagaalamay maalinkii dambaa nabigu wuxuu hi berri waxaan u raayada dagaalka nin ilaah iyo rasuul asagu jecel ilaah iyo rasuulna ay jecel yihiin markaad u waa la furana marka arrintaas waxay tusaydaa nabiga nabinimadiisa oo waa maxay berri in khaybar la furana waa shay qeybku cid ogaa kartoo makhluuqu ma jirto ilaa cid allaah u sheegay maahan marka waxay tusayda allah inuu waxyooday sidiyayna noqoto maalinkii dambe u dhiibay cali bnu abi aalib maalinkaasana la furtay khaybar ka waa arin oo calamun min aclaami nubuwa la ucdiyana raayata calanka waxaan siinayaa qadan berri rajula nin rajulkoo yuxibullaah wayuxibuhu llaahu allahna uu jecel yahay wa rasuuluhu rasuulkiisuu jecel yahay waa maiy aad u weyn waa masiye aad u weyn rajulkaasoo yaftaxu llaahu ilaahay ku furo calaa yadayhi labadiisa gacmood ninkaasoo ilaahay sabab uga dhigo in la furto khaybar beri ilaahay sabab uga dhigo fa naasu dadkii way baryeen oo habeenka ayay hoydeen yaduukuuna xaalay dabaalanayaan amay dhex gelayaan laylatahum habeenkoodii ayuhum koodeebaa yucdaaha la siina fiiriya saxaabada wanaaggooda iyo diin jacaylkooda iyo qayrkooda laba shayaa nabigu sheegay sal allahu calay wasalam mid waxay ku tacalluqdaa adduunyo midna aakhiray ku tacalluqdaa mid waxay ku tacalluqdaa adduunyo midna diinay ku tacalluqdaa kii adduunyada ku tacalluqday wax weynoo muhiimada ma siin laakiin waxaa himadoodii oo dhan qaatay intii diinta ku tacalluqday fiiri ninkan berri marka loo dhiibo waxaa la furanaa dhufayskii muddadaas gaalada iyo muslimiintu iskaga soo horjeedeen gaaladana waa la jebina waa arin adduun ahaan farxad cadowgaada inaad jebidood meeshii degto waa guuri weyn oo adduunye laakiin arin weyn oo aakiruu nabigu sheegay oo waa maxay allah iyo rasuulniday jecel yihiin maqsuudku waa midkaas arrinta diineed waa middaas haddii dhulko dhan la furto laakiin adigo alla yarsul aysan ku jeclayn qiima kuma lah waa qasaas maadan faaiido waxa muhiimadu tahay waxay tahay alla iyo rasuul inay ku jecel habeenkii markii nabigii marka arrintii sheegay habeenkii laba qof ka niqaashi mee berri waa waa furana guul qaniimadaa la qaybsaan berri gaal jabay qaniimaa la kala gurana meeshan iyo beeraha iyo sandooyinka la dega waxa isku soo hadal qaadana laakiin dhammaan hay ka niqaashayaan yuu noqon doonaa ninka sifadaas iskaleh oo alla iyo rasuul jecel yihiin ah. marka waxa weyn saxaabada waxa ilaahay u doortay waaqfiiriya qalbigooda siduu ah waa dad wax walba ka jecel ilahay iyo rasuul inay jeclaadaan hmm. waa arrintaas ka jeclaadaan taasay ku mashquuleen adduunya waa ka mashquulen marka waa rin kutusayda saxaabada wanaagooda saxaabada wanaaggooda fabaata naasu dadkii way baryeen oo habeenka ayay hoydeen yaduukuuna xaalo ay dabaalanayaan oo dhex gelayeen laylatum habeenkoodii ayuhum koodee eh? yurikuuna maan yaduukuuna ala rabaa laylatu ayuhum koodee yucdaahaa la siinaa qofkee la sii doonaa raayada falamaa asbaxuu markay waa bariiste ada way ku soo kaleen calaa rasuulilaahi sal lahu calah wasalam markii waagii bariyey ayay nabiga kusoo kaleen nabiga kusoo kaleen sal la kulluhum dhammaantood yarjuu huwa kulligu wuxuu rajayna faacilka yarjuu kulliga u celin ilaa lafdiga mufradi macnihiisuna waa caam kulluhum dhammaantood mid kastoo ka mida yarjuu wuxuu rajaynaa an yuqdaahaa in la siiyo war maalinkuu yidhi cumar weeye weligay madaxnimo ma jeclaanayo ilaa maalinkaas waxaan isii ya kaa dhiga ninka nabigu calanka siina wuxuu jeclaanama madaxnima maya ifadaas aad yeelatid wey ifadaas aad yeelatid allah iyo rasuul inay ku jecel yihiin taas w taas wey faqaala nabig wuxuu yidhi ayna cali bnu abi aalib cali bn abi aalib isagu ma imaan marka maalinkaas waa xanuunsanaaba waaba xanuunsanaa isagu marka waxay kutusayda qadarka ilaahay saxaabada habeenkii o dhan niqaashaayeen subaxdiina soo kalleen lama sii laakiin mid maqana ilahay u qadar taasna qadarkay kutusay iyo maamulka ilaah ayna caliy bnu abi aalib aawa cali bnu abi aalib uu nabigu yidhi sal allahu calay wasalam faqiila waxaa la yidhi huwa ka sheeganaa caynayhi labada indhood labada indhood uu ka sheeganaa indhaha xanuunaa daaf ayuu qabay daaf ayuu qabay qaala nabigu wuxuu fa arsiluu ilayhi u haloo cidiro ha yimaado haloo cidiro ha yimaado qaala nabigu wuxuu yidhi faarsiluu ilayhi u cidira macnaha iigu soo yeera wey oo ha ii yimaado fautiya bihi waa lala yimid oo waa la keenay ta loo tagaalay nabigaa kuu yeerayo sal allahu calayh wasalam fautiya bihi waa la keenay fabasaqa nabigu waa ku tufay fii caynayhi labadii indhoodu uga tufay oo ruqyo uga tuf fabasaqa waa ku tufay fii caynayhi labadiisa indhood wa dacaa lahu waana u duceeye rabbii u bariyey fadara'a waa raystay ficda fiiri tartiib iyo tacqiib uu ku tufay horuu ka raystay midda uma dhaxaynba midda umaba dhaxaynba markuu ku tufay horuu ka raystay fadara'a wuu raystay cali bn abi aalib kaan lam yakun bihi waaba ayadoo uusan ku sugnayn wajacun bal weligay dambe ma xanuunsana oo indhihii kama xanuunsan iyo madax weligay dambe xad iskadaa markaas ah, taasna waxay tahay calamun min aclaam nubuwa waa calaamad calaamadda nabinimada ka mid ah, ah. edidkayba inaana xanuunsan aad moodaa dib dambena uma xanuunsan ah, dib dambe xataa indhaa ugama xanuunsan oo daaf dambe kuma dhici fa acdaahu wuxuu siiyey araayat calankiiyuu siiyey marka uu yidhi hogaami dagaal calamkii ayuu siiyey qolada oo raafidada malcuuniinta ah waxay isku dayaan saxaabada inay kala qaybiyaan oo qaar ka mida inay jecel yihiin ay isku muujiyaan gabal ka midana ay nacaladaan ayagoo doonaya sidaas inay diinka alle ku dumiyaan ma ahan inay gabal ka mida xaqiiqa u jecel yihin caligay marka isxijiyaan ilaa cali mar waa saxaabi marna waa ehelkii nabi maxamed sala allahu alay waslm qof kastoo marka mumina waa jeceli jacaylkaasa rabaa inay uga faaidaystaan marka markaase waxay iska dhigayaan si loo aamino cali inay jecel yihiin abubakar iyo cumarna waa riixayaan xusulkay gelinaya marka waa hadmu diin bismi diin ayagoo magac diineed sheegana inay diinta dunyaana ka rabaan ee cali iyo abubakar uma kala sokeeyaan ah, uma kala sokeeyaan marka waxay yidhaahdeen cali dadka inuu u fadli badan yahay xadiidkaana kutusa maxaa yeelay ku dhaboobay waxaa ku dhaboobay alla iyo rasuul inuu asagu jecel yahay alla iyo rasuulna isaga ay jecel yihiin fadiiladaas hadalka markaa shaekhulislaam uu ka soo guriyey fiiri shaarix qaala shaykhulislaam raximah اllah laysa hada alwaصfu muqtasan bicaliyin walaa bila'ima wuxuu yidhi sifadan ah alla iyo rasuul inay jecel yihiin gaar kuma cali iyo aimada aimada macnaha wuxuu la jeedaa labiyo tobanka imaam oo aalubaydka oo raafidadu sheegato oo dhammaan ka soo farcamaya cali cali ugu horeeyo fa in allaha wa yuxibu kulla muminin taqiyin yuxib llaha warasuulahu maxaa yale allah iyo rasuulkiisu muumin kasta oo taqi ah oo alla iyo rasuul jecel waa jecelihi ah, muumin kasta oo taqi ah oo allah iyo rasuul jecel allah iyo rasuul waa jecelihi sifadu maahan sifo cali ku gaara ah, muumin kasta xataa abubakr cali iyo cumarku gaar maaha muumin kasta oo taqi ah oo alla yarsul asagu jecel alla yarsul waa jeceli alla yarsul waa jeceli laakina hada alxadiid min axsani ma yuxtaaju bihi cala nawaasib laakiin xadiidkan wuxuu ka mid yahay waxyaalaha ugu fiican oo nawaasibta loo xujaysto nawaasibta waa qolada cali neceb cali ad ula collaytamaan ay necbi laa yat aladiina kuwaasoo laa yatawallownahu aan cali weli ka dhigan jeclayn oo yukafiruna ama gaalaysiiya oo yufasiquna ama faasiknimo ku xugmiya kalkhawaariji saasaa loo xujaysana oo waxaa laleeyahay allah iyo rasuulaa jecel inaad idinku markaadnan qayr lahayn qof allah iyo rasuul jecel yahay aad idinkii gaal leedi gaalaad leedi faasiaad leedi alla iyo rasuulaana jecel saasaa loogu xujaysana saasaa loogu xujaysana laakiin fiiri raafidadu ma xujaysan karto iyadu xadiiskan oo ma dhihi karaan xadiidkaana tusaa cali in alla i rasul jeceli ma dhihi karaan ayagu laakiin ahlusunuu waa dhihi karan talow maxaa u diida ayaga hadday la yimaadaan waa laga burina laakiin ahlusunuhu markay la yimaadaan lagama buri karo taasuu rabaa inuu ku dareensiiyo shekh islam taymi macnaha cajaa'ibka badan wuxuu ku yidhi laakiin laakina haada alixtijaaja laa yatimu calaa qowli raafida laakiin xujaysigaanu ma ku dhammaystirmayo qowlka raafidada oo maxaan ugu dhambaystiri waaye aladiina kuwaasoo yajcaluuna ka dhigaa annusuusa nusuusta addala tatusayda calaa fadaa'il axaaba kaanat waxay ahayd qabla riddati mali dhammaan waxay leeyiin axaadiista tusayda abubakar iyo cumar iyo cumaan ammaantooda intaysan ridoobin axaadiista nabigu ku ammaanay weyli kadib waa ridoobeen qolada markaa khawaarijta iyo naasibada xadiidkan raafida markay keensato waxay leeyihiin haddee waxaan idin leenahay sidaad tidhaahdeen oo kale oo waxa weyn ammaantaadu intuusan califgudoomin ahaday leey soo ma annaa dhihin abubakar iyo cumar iyo cumaan axaadiista ammaantooda sheegaydo intaysan ridoobinaa nabigu ku ammaanay soo ma annaan dhihin annaguna waxaan in leenahay leeyihin qolada khawariijta oo shayaadiinta iyaguna sharqabayaasha waxay leeyihiin annaguna raafida waxaan leenahay xadiidkan oo aan calif ammaantiisa sheegaya waa sax laakiin waxaa nabigu ammaanay intiisa intaan cali ridoobin ee waagida waa kii ridoobo kitaab kale wax xukumi diiday saasay leeyihi qolada nawaasibta iyo waxawy khawaarijta marka ayagu raafidood ma deliisha karaan laakiin ahlusunna waa deliishanay waxay leeyihiin tan axaadiista uu nabigu ku ammaanay abubakar cumar cumaan cali dhammaan waa saxiix manaysan ridoobin saxaabadan manaysan ridoobin qof ridoobayana ilaahay ma ammaanin iyo rasuul maaa ilahay mooda qofkan inuu ridoomi doono ah, qofkan inuu ridoomi doono ogyahi mafta ilahay maa jeclaalaha qofku ogyahay beri inuu ridooma subxaan allah fii marka ahlusunna xujadoodusay qawi u tahay ah, waxay leeyihiin war allah qaybku ogi qof marka berri ridoomaya ma ilaahay ummadda dhexdeeda ku buunbuuni laha ah, oo dhihi laha qofkaanu waxawy alla iyo rasuulah jecel ilaa nabigu hadalku ku hadla allah u waxyooday soo maa marka ahlusunnaha unbay xujaysa kale saas darteed wuxuu ku yidhi fa ina alkhawaarija taquul waxay leedaha fii caliyin mila daalika inta ay ka yidhaahdeen raafidu abubakar iyo cumar iyo cusmaan intoo kale keliyi intoo kale keliyi laakiin haadaa baail laakiin dhammaan waxaan dhan waa wada baail qowlka raafidaduna waa baail midka nawaasibta iyo khawaarijtuna waa baail fa in allaha allah tacaala waa sarreeyaa wa rasuulahu rasuulkiisu laa yutliqu maku ilaaqo mil haada madxi ammaantaanoo kale man axad yaclamulaahu allah uu og yahay annahu yamuutu kaafir inuu gaalnimo ku dhimana qof alla og yahay inuu gaalnimo ku dhimana miyaa ilaahi weynaa nabigiisa u waxyoobaya ammaantiisa maya marka xujo weyn oo ahlu sunnuhu keliyu ay heli karaan weeye laakiin aysan raafido iyo khawaarij iyo aysan heli karin wey aysan fahmina karin marka xadiidku ammaanta caliyuu tusaya cali ilaahay baa jeclaa rasuulkuna waa jeclaa salawaat ullahi wasalaamu calayh laakiin abubakarna wuu ka sii jeclaa nabiga waaba la weydiiyey man axabu naasi ilayka al bukhaariga ku taal dadka yaad u jecesha markaasu caaisha caaishan wuu jeclaa dadka markaasaa la min arijaali raggana markaasuu yidhi abuuhaa aabbaheed raggoo dhan nabigu abubakar u jecla xataa cali abubakar uu ka jecla markaasani uma man yaa ku xiga markaasuu yidhi cumar cumaraa ku xiga marka cali nabigu waa jeclaa sax ilaahayna waa jecla laakiin abubakaray ka sii jeclaayo cumaray ka sii jeclaayo sooma jeedi marka sifadan cali waaleeya waana ku ammaanaya laakiin abubakar iyo cumarna waa ka sii horeeya wa qaala nabigu wuxuu yidhi cali unfud soco calaa rislika tartiibtaada u soco tartiib u soco taasuna waa aadaabta muslimiintu markay dagaalamayaan suyuuntu markay dagaalamayaan mooryaanto kale qiiqaaqaaq ma yidhaahdaan ciidan degan oo edab iyo akhlaaq ku socda wey dhawaaq aan markaas dagaalku u baahnayna ma qayliyaan dagaal markaas hadde waxaa dhici karta markaas dagaalku u baahanya waa dad aragta hadde cadow badarjamin samayna inaad ciidankii kale ku dhawaaqdo tira war iska ilaaliya waa dhawaaq dagaalku u baahanya laakiin wiiq waaqa ciidan jihaad u socda ma yeelaan waa akhlaaqi tartaab tartiib u socdo wey tartiib u socdo oo edab iyo akhlaaqli wey edab iyo akhlaaqli unfud soco calaa rismika hadda cibaaduraxmaanka o dhan aana ilaahay ku ammaanay tartiib socodka iyo akhlaaq wanaag wa cibaad raxmaan aladiina yamshuuna cala alardi howna ah, cibaaduraxmaan oo dhan a ilahay saas ku ammaanay ah. tartiibtaada u soco xataa tanzila ilaa aad degto bisaaxatin banaankooda ah. ilaa aad degto banaankooda guryahooda banaankooda ilaa aad degto nabigu wuxuu dhihi jiray sal allahu calayh wasalam inaa idaa nazlnaa bisaaxati qowmin fa saaa sabaaxu lmundariin annaga markaan soo degno markaan soo degno qolo bannaankood waxaa xumaaday oo musiiba ku dhacday qolada inta loo digo xaqa diideen waxa weeyaan subaxda waagaanu u baryay qoladaasa xumaatay sheekh maxamed bin saalix uthaymiina tacliiq cajaa'ib la saaray saas hadde waxaa ah wiil markii qofku nabiga dariiqiisa ku socdo saasuu noqona wiil markuu dariiqii nabiga ku socdo qoladuu soo dego dushooda qoladaas waxa wey subaxeedu waa hoog laakiin wuxu annaga maanta oo qowmiyad iyo qabyaalad iyo kooxaysi iyo shar ku sugan iska daa bannaankooda haddaan soo degna haddaan dhufayskooda korka ka degno waxa dhacdo annaga inaan hoos marno oyna rogtaan gaalada hmm. ee dadka hoogaya markaas bannaankooda la soo dego waa dadkaas soo degaya marka dariiqii nabiga ku sugan yihiin dariiqi nabiga ku sugan tahay qolada aad hubka u qaadda waa hogta ah, laakiin haddaad ka bayrto iska daa banaankiisi haddaad asagoo jiifo dultimaado inuu ku rogtaa dhacay ah. maxaa yeelay annasru biyadilah maahan arrintu asbaab kaliya asbaab waa loo baahan yaha laakiin nusradu waxay ku xidhanta waa ilaahi weyna subxaana wa tacala daacadiisa taasna waa muhim ilaa aad bannaankooda degto uma markaad degto ka gadaal udcuhum ugu yeeda ila lislaami islaamnimada islaamnimada ugu yeeda waxaa tiraa islaama fiida hadde nimankan horaa loogu yeedha islaamnimada weliba waana lala dagaalamay wa maca daalika ayadoo inta islaamnimo loogu yeehay lala dagaalamay kadib aa nabigu leeya haddana kale ugu yeedh taas marka waxay kutusaydaa gaalo awal diinta loogu yeedhay oo lala dagaalamay mar kale in haddana diinta loogu yeedho waa bannaanta waa fiicanta laakiin waajib ma ah waajib ma ahan mar kastoo lala dagaalamaa in loogu yeeraa waajib maaha dii horey loogu yeeray oo diinka loogu sheegay oo lala dagaalamay marka dambe iyadoo loo yeerin waa lala dagaalami kara oo maxaa daliil u ah in lala dagaalami karo ee xadiiska bukhaari iyo muslim nebi moxamed sal allahu calayh wasalam calaa bani lmusdaliq wahum qaaruuna nimankii reer bani lmusdaliq nabigu wuxuu weeraray ayagoo aan digtoonayn iyagoo iska kadsan oo aan digtoonayn geelooda iska shubana warba aan hayn waa laydinku soo duula aan la dhihin oo ka duldeg maxaa yeelay horaa diinta loogu sheegay marka haddii gaalada horay diinta loogu sheegay marka cusuboo lala dagaalama in loo sheegaa waa banaanta waatana hadeer nabigu way u sheegay ayadoo loo sheegin in laga duldegaana waa bannaan tahay nebi maxamedaa ka duldegay bani mustalib oo bukhaari muslim ku taalo laakiin haddaan weligood diinta loo sheegin gaalo meel isku degan in laga duldegaa xaaraan wey mana banaano waa waajib in loo sheega diinka marka hore dhammaanna masaa'ilkaa sharaxa ayuuna kugu dhigayaa iyo xadiidka reer meni mustaliqda sharaxa ayuuna kugu dhigaya uma ugu yeer ila alislaami islaamnimada wa aqbirhum u sheeg shayga yajibu ku waajiba calayhim korkooda min xaqilah ilahi xaqiisa xaal yahay tacaala ilaa waa sareeyaaye fiihi filislaam islaamnimada dhexdeeda kula waajiba islaamnimada markaad ugu yeerto hadday islaamnimadii aqbalaan waxaad u sheegtaa xaqa ilaahay oo islaamnimada dhexdeeda kula waajibay u sheeg salaadaa idinku waajiba sakaa idinku waajiba u sheeg sababtoo ah haddaad qofkii islaamnimadii u sheegto asaadan u sheegin axkaamtii waxaa imaanaya inuu islaamnimadii u haysto si aan sax ahayn oo uu si kale ula kacaba isaga dhanba dhan kale inuu la aado islaamnimadii saas darteeda qofka markaa islaamnimada ugu yeerto waxaa la rabaa in la baro axkaamta islaamka oo ugu horayso arkaanulislaam wa arkaanulimaan aa ugu horey laakiin islaamnimadeed ugu yeertay mana aadan barin islaamnima waxay ta magacii asagoo haystu halaagsamaya marka xaqa ilaahay bara oo ugu horeeyo cibaadadiisa in keliis la caabudo nabigu wuu dhaartay sal lahu ala slm cid dhaarsatayna male waana dhici jirtay marar badan masaa'ilka diiniga marka laga hadlaa inuu qofku dhaarto iyadoon la dhaarsan waa bannaan tahay nabigayna ka sugan tahay tanaana ka midaba fiiri nabigu waa dhaartay fawallaa ilaahay baan ku dhaaranaa uu yidhi nabigu sal allahu calay wasalam ilaahay baan ku dhaaranaa lian yahdiya allaahu allah inuu kugu hanuuniyo bika qofkoo waaxidan keligiisa aa khayrun laka kaaga khayr badan min xumri nacami geela kuwiisa gadgaduudan fa wallaahi ilaahay baan ku dhaaranay nabi sal la masalada diiniga marka la sheegaa qofku inuu dhaarta waa bannaanta laakiin adduunyada dhaarta in la badiyaa ma banaana waana noo imaana xadiidkeedu qofka badeecada markuu gadaa wallaahi waa intaasan ka soo baxay wallaahi iiguma fadhiyo wallaahi mar dhaweelan ku diiday kaas waa noo imaan doona taas lama ogol laakiin marka arin muhiim ah oo diineed aad sheegayso waa ku dhaaran kartaa yadaan lagu dhaarin fawallaahi ilaahay baan ku dhaaranaa bian yahdiya allaahu allah inuu ku hanuuniyo bika adiga sababta rajulan qof qofkaasoo waaxidan keligiisa rajulka waa taqli qof a looga jeeda ama rag ha ama dumar ha ahaato khayrun laka waxay kaaga qayr badan tahay min xumri nacami xumri alla miinka waa reebe dhibay xumur xumur waa qalab folxu maxaa yeelay xumur waa jamcu ximaar ah. dameerahay kaaga qayr badantay noqona ah. dameer meesha laga hadla geel gaduudana laga hadla meeshaan xumur waa jamcu ximaarin xumrina waa jamcu axmar afcal wey mufradki axmar wey neefka geelahu gaduudan neefka geelahu gaduudan ama geela cascas waxa wy axmar wey mufrad jamcina waa khum marka wuxuu kaaga qayr badan yahay geela gadgaduudan taas waa kaaga qayr badan yahay maxaa loola jeedaa laba macnay ku fasireen culummadu qaar waxay yidhahdeen geel gadgaduudan geela cascas aaday carabta u jeclaayeen inaad sadaqaysato iyo hal qof in ilaahay sababtaa ku hanuuniyo waxaa kuu qayr badan hal qof ilaahay sababtaa inuu ku hanuuniyo hal qofoo sababta ku hanuunaa ka ajar badan geela cascas inaad sadaqaysato waa qowl qowlka labaad waxaa loola jeedaa inaad hesho oo geelaas cascas aad hesho ood hantido oo uu kuu joogo xoolahaasu waxaa kaaga qayr badan hal qof ilaahay sababta inuu ku hanuuniyo maxaa qof inuu sababta alla ku hanuuniyaa waa sawaab aakhiro wanaag lagu helayo laakiin geel cascasood haysato waa adduunyo nacam aad leedahay nacamta waag waxa weeyaan namcooleydaa la ydhahdaa nacam geelaana hadda loola jeeda yaduukuuna uu fasiraa yaquuduuna way dhex galeen saxaabadu way dhex galeenoo mas'aladiiyay niqaasheen nabigu markuu u sheegay ayay dhex galeen oo niqaasheen qofkaasu yuu noqon doonaa taasay niqaasheen fiihi fi baabi baabka masaa'ilu masalooyinaa ku sugan baabkan masalooyin waaweyn ayaa laga qaadanaa oo ku jira baabkan alulaa masalada ugu horayda ana dacwata yeedhista ilallaahi allah dadka loogu yeedho dariiqu man waa dad dariiqooda ittabacau nabiga raacay sal allahu calayh wasalam masalada ugu horayda oo baabka laga qaadanaa dadka dadka diinta ugu yeedha waxay hayaan shaqadii nebi maxamed sal allahu calay wasalam shaqa oo nuuceediihay hayaan marka dadka in diinta loogu yeedho waa dariiqa dadka nabiga raacay waa dariiq waxaa ka qaatay aayaddii qur qul haadihi sabiilii adcuu ila llahi calaa basiira ana waman itabacanii laakiin shimcaal ibnu saalex alcusaymiin wuxuu yidhi ka sii ballaarna inuu cabiro inuu yidhaahdo ina dacwata ila allah ariiqu rusuli wa atbaacihim dadka in diinta loogu yeedhaa waa dariiqa iyo wadada nabiyaalka iyo dadka nabiyaalka raacay ila aayaddu macnaheedu sidaasu ahaaye aaniyatu masalada labaydhaa atambiih waa baraarujin cala ikhlaas ikhlaas laysku baraarujiyo ikhlaas in laysku baraarujiyo oo qofka dadka diinta ugu yeerayaa waa inuusan dan kale lahayn raalli ahaanshaha ilaahay keliya waa inuu raadina maxaa yeele wuxuu yidhi shiiku lianna kaiiran in badan walow dacaa haba u yeedho dadka ilalkhayri khayrka ha ugu yeedho fa huwa asagu yadcuu waa u yeedhaa ilaa nafsi nafsadiis ugu yeedha dad badan xataa asagoo xaq ugu yeedha xata maxdigaa markuu ugu yeeraa dad badan naftiisa lawa ugu yeeraa oo muxuu la jeedaa macnaha wuxuu rabaa qofkaanu xaqa inuu qaato asagana weyneeyo intaasuu rabaa hadduu xaqa qaato laakiin muuse asaga aad u weyneyn ma ku arayo ma ku farxayo marka qofka ikhlaaskiisi waxbaa ka dhiman fiiriy sidaas darteeda dadkaas iskuma efa qofka ikhlaasku uu ku jiro oo dadka ilaahay ku xidhaa waxaa farxad geliya dadku inay ilaahay ku xirmaan waxaana murugo iyo fakar geliya dadku inay ilaahay caasiyo maadaama ay muhiimadiisu tahay dadku ilaahay ha ku xirmeen cid kastoo ilaahay dadka ku xirayda oo dariiq xaqa dadka ugu yeerayda waa jecelya meel alla meesha ku sugan yihin isagoo meesha masjidkan jooga oo ilaahay dadka ku xiraa haddii shan kale timaado oo yidhaahdaan annaguna waxaan rabnaa inaan dadkaas diinka barno waa ku farxa wixii unaa la mid yahay qof dagaal ku jiray oo caliw ka soo horjeedo gurmad u yimid u arka laakiin qofka asaga naftiisa in la buunbuuniyo qofka wuxuu ku farxa markuu xaqana qaato asagana uu weyneeyo saas darteeda maadaama weynayntiisu meesha ku jirto cid alla ciddaan asaga u sacabtumayn xataa hadday xaqa dadka ugu yeeraayaan cadowga u aqoonsana meesha uu diinka iyo dacwada ka wado ciddii kale ku soo biirtana xusunku gelina waana dhibsana waa dhibsana hadduu rabay dadka in diin loogu yeero xuu gargaarka u diida loo hore loo soo gurmaday ma u arko nusro xuu diida xusulka u gelina u fiirso marka ikhlaasku waa shay adag ilahay ikhlaas ha nagu risaaqo ahaalisatu masalada saddexeeda ana albasiirata oqoontu min alfaraa'idi waajibyaalkay ka mid tahay oqoontu waxay ka macnaha qofka markuu dadka diinta ugu yeera inuu basiiro leeyahaa waajib ee jahl in dadka loogu yeeraa ma banaana aayaduna ka qaata qul haadii sabiilii adcuu ilallaah ilalaahidaasuu ka qaatay ikhlaas ilallaahi in dadka loogu yeero halkee ka qaatay basiiradana calaa basiirati calaa basiirati inuu ka qaatay araabicatu masalada afrayda min dalaa'ili xusni tawxiid tawxiidka wanaagiisa waxyaalaha tusaa waxaa ka mid ah kow tawxiidka ahaanshadiisa tansiihan fogayn uu yahay lilaahi allah laga fogeeyo tacaalaa allah waa sarreeyaahe canilmasabati cayda cayda in ilaahay laga fogeeyo way tawxiidku ah, ilaa shirkigu waa cay ilaahay la caayo marka tawxiidkuna waa nastihid iyo fogayn ilaahay ceeb iyo cay oo dhan laga fogeeyo meeshuu ka qaatayna aayadda weeyo wa subxaana allah wama ana min almushrikiin subxaan allah ilaahay baa nuqsaan iyo ceeb ka fog marka tawxiidku waa nasiid ilaahay nuqsaan iyo ceeb oo dhan laga fogeeyo sidaas weeye alkhaamisatu masalada shanayda anna min qubxi shirki shirkiga xumaantiisa waxaa ka mid a kownahu kownahu ahaanshadiisoo masabatan cay uu yahay lilaahi mushriguna ilaahay buu caayay sababtaa fiiri labadooda yaa ammaan ah haddaad tiraa qofkan keligiisa arrinta iskale maamulka keligiisa iskale cid wax la maamusha male iyo haddaad tiraahdo cid qofkan talada asaga ma goy karo cid kalaa lale hebelaa la goy karo wax isku dhow maaha waxaa ammaan ah qofka keligiis wax goy kara soo maa walilaahi ciduu doonuu dullayn karaa ciduu doonu cisayn karaa waa ammaan in la hebel iyo hebel kalaa wax qaban karana oo ilaahay ka wax qaban karana waa cay ilaahay la caayo waa ilaahay la caayo sababto waxa aad maamushood milkido adiga haddii cid kale ku tasarufto maamulato waa nuqsaanta nuqsaanta aw marka bal bilaahi calaykum midka yidhi laba ninaa dad ku dhacday laba ninaa dad ku dhacday mid wuxuu yidhi shacabdulqaadiro nina wuxuu ya allah waxaa qarqooma yihahdeen kii dhaayay ya allah bartii ku dhintay laakiin shee cabdiqaadir ninkii wuu badbaaday ka waran badan meeshay joogaan ummadaas marka shirkigu waa cayn iyo ceeb waa cayn iyo ceeb wey dee tafriix ulqaadinakana waanay ka aqrinay oo waa haddana gacanta waa ku hayna allah oqoon diin islaam oqoon rasuul aan oqoon dad caabud ah jannada ilaahayna malaa'igta wuxuu amray in la cadaabo laakiin waa socon weyday leeyi sheekh cabdiqaadira diiday maxaa yeelay sheekh cabdiqaadir xadradiisuu ka qaybgeli jiray waana qaydari jiray sheekh cabdiqaadir uu qadari jiray sheekh cabdiqaadir ay macnaha fayan u ah wuxuusan garanayn macnaa u garanay malaa'igta ilaahay u soo diray oo yidhi ninkaas cadaabana sheekh cabdiqaadir ka hor istaagay leeyi bal kufrigu intuu gaaray u fiirsada ma shirkigaan ceeb ahayn marka cay ilahay asaadisatu masalada lixayda wahiya masaladaanu min ahamiha masaailka kuwa ugu muhiimsanay ka mid tahay ibcaadulmuslimi waa qofka muslimka in laga fogeeyo can ilmushrikiina mushrikiinta laa yasiru minhum ka mid noqon mah oo dhex joogi ma oo la deganaan ma oo ayaga dhex boodi ma walow lam yushrik yuusanba asaga yuusan bashariig yeelin xataa isagoon shariig yeelayn inuu ayaga dhex boodo iskala socdo maya lama ogolo haddaad muwaxid tahay mushrikiinta nebcow ka beri noqo ilaahay baa oo beri ah marka wa subxaan allah wama ana min almushrikiin asaabicatu masalada toddobayda kowni tawxiidi waa tawxiidka ahanshadiisa awala waajibin waajibka ugu horeeya inuu yahay tawxiidku waa waajibka ugu horeeya markuu ka qaatay falyakun awala maa tadcuuhum ilayh shahaadatu an laa ilaaha ila allah nabi maxamed sal allahu calayh wasalam mucaad markuu diray wuxuu i waxa ugu horeeya ugu yeertaa ha noqoto shahaadatu an laa ilaaha ila allah nabiyaalkoo idilna sidaasay ahaayeen sidaas darteeda ahlu sunna waljamaaca ijmac ku yihiin awalu waajibka ugu horeeya ee qofka saaran wuxuu yahay tawxiidka inuu ku dhawaaqo mutakalimiintaa sidaas khilaafsan mutakalimiintu waxay leeyihiin awal waajib waa annadar waa annadar ah, walistidlaal horta cirka fiiri dhulka fiiri qoraxda fiiri dayaxa fiiri habeenka fiiri maalinka fiiri markaad aayaadka kownigaa aragto waxaad u daliishataa ayagu isma abuurina waa masnuuc shay la sameeyey wey saanicii ama khaaliqii abuuray inuu wax lamiduhu jirin markaasaad keligiis aad ku dhawaaqayda tawxiidka waa laga horeeya inay sababta waxay leeyiin haddaad iskaga dhawaaqdo tawxiidka markaa ku dhawaaq lagu waa taqliidaya iimaankaa waa iska taqliid qofkaanunbaad iska raaca warkiisa ha waa in ka horeyn yahda sidaas darteed waajib annadaru walistidlaal weyne waxaa laleeyahay hadde hal nabi oo ilaah soo diray oo dadka ku yihi ma la arkaa unduruu wastadiluu watafakaruu waquluu bacda dalika laa ilaha illa allah weligeed ma la hal nabi oo yidhi wadadow ilaa waajibka ugu horreeya nabiyaalku inay sheegaan sooma haddii kale waxay noqonaysaa waajibkii ugu horeeyey nabiyaalku ma sheegin saasaa noqonaya taasuna waa baabil sida saxdaa waa maxe awalu waajib walaa ilaaha ila allah wa aakhiru waajib walaa ilaha ila allah qofka nafta markay ka dhaxayda maxaa loo laqinaa laqinuu mawtaakum laa ilaaha ila allah marka awalu waajib wa aakhiru waajib waa tawxiidka waa tawxiidka qof walba gowska dambe ha kula dhow asaga badbaada kamana horeyda kamana dambayde ahaaminatu masalada sideedayda an yabdaa waa inuu shaksigu bilaabo bihi tawxiidka qabla kulli shayin shay kasta ka hor xataa salaatu xataa salaadu waa inuu qof walba kan diinta sheegaana waa inuu dadka ku bilaabo tawxiidka inuu sheego qofka diin qaadanaana waa inuu diintiisa ka bilaabo tawxiidka inuu fahmo wax walba waa in loo hormariyo xataa salaada waa in laga hormariyo maxaa yl nabigu sal allahu alay waslm salaada goormuu yidhi amar fainhum ajaabuuka lidali fainhum adaacuuka saasuu nabigu ku yidhi sal la marka diinku halkaasuu ka bilowdaa meeshaasa nabiyaalku ka bilaabi jireen ataasica masalada sagaalaydaa ana macnaa an yuwaxidullah inay allah kali yeelaan cibaadada u kali yeelaan huwa macnaa shahaadatu an laa ilaha ila allah laa ilaaha ila allahu macnaheeda wey sababtoo ah saxaabada saxaabigu marna ka cabira marna kan shahaadada dhawaaq kaliya loola jeeda waxaa loola jeedaa ilaahay in cibaadada loo kala yeelo waa isku macna marka shahaadatu an laa ilaha ila allah iyo ilaa an yuwaxidullah waa isku macna ataasica masalada sagaalayda ana macnaa an yuwaxidullaaha an yuwaxidullah macnaheeda huwa macnaa shahaadati an laa ilaaha ila allah laa ilaha ila allaahu ayay ku macnata alcaashira masalada tonnayda ana alinsaana qofka qad yakuunu inuu ahaadaa la arkaa min ahlilkitaabi ahlukitaabka mid ka mida walxaal huwa isagu laa yacrifuhaa shahaadada uusan garanayn oo yacrifuhaa ama uu garanaa walaa yacmalu bihaa uusan kuna camal falayn dadka ahlukitaab marka la leeyahay shardi maaha laa ilaha illa lah macnaheeda inay garanayaan nimanka ahlukitaab qofkii waxa weyaan kitaabkii towraadaha sheegta ahlukitaab yahuuddu ka mid qoladan ka diindhigata injiil nasaara la yidhaahdaa marka fiiri ahlu kitaaba nabigu ku magacaabay inaka tati qowman min ahlilkitaab u yii wamaca daalika haddana asagoo ahlukitaab ku magacaabay mucaad wuxuu yidhi waxa ugu horayd u sheegtaa ha noqdeen shahaadatu an laa ilaha illa allah shahaadatu an laa ilaha illa marka ma yaqaaniin koodu yaqaana ku camal fali mayn marka qofkiion oqoon shahaadatu an ama waa yaqaan laakiin aan ku camal farayn mar hadduu diinkaas sheeganaya ahlukitaab waa la iska leeya meeshaas way meesha uu ka qaatay sheek alxaadiyata cashar masalada koon iyo tobnaydhaa atanbiihu waa baraarujin cala tacliimi waxbarinta laysku baraarujiyo bitakriiji in yar in yar dadka wax loo baro tanna waa tacliimtii nebi maxamed tacliim wanaag waxa wey nebi maxamedaa laga bartaa sala allahu calay wasalam ardada marka wax la baraa waa inaan lagu soo wada dayn masaa'il badan ee tartiib tartiib loo baro halkee tartiib tartiibta uga jirta xadiidka xadiidkii mucaad fiiri marka ugu horeeya ugu yeer tawxiidka fain qadaacuuka lidalika faaclimhum ana allaha qad iftarada calayhim hamsa salawaatin haddana fain qadaacuuka lidaalika faaclimhum mid marka loo sheegay bartaan aatan ah, kale loo sheega tacliimta waana nuucaas sidaas darteeda isdixaamu lcilmi fi lfahmi madalat lfahmi waa kuwa yidhaha culammada fahmada haddii cilmigu isku ciriiriyo fahmadu waa baabice ah, cilmiga haddii ardagaanu yidhahdo kitaab hebel waa aqsan kitaab hebelna waa aqsan kitaab hebelna waa aqsan shanu isku qaata ah, bacda u buuxdo rarane weligaa saasaad u rarnaan caamiyaadna ah, baratana gadaalu ka luma ayaga isbaabi'ina labada dars waxaa la duruus aad xifdi kartood meel saari karto akhriso markaad meel saarto kitaab kale u soo jeeso ma rabtaa inaad diin barato dariiqaasma laakiin rarane xagga waa ku tixana hebel waa dhegaysta hebel waa dhegaysta maasha antagaan wax la arka maaha suu u ordaayo meel kasta oo kitaab lagu akra waa un ku arke dadaal badana dadaalkiisu waxa weeyaan waa xoog bacaad lagu qoday wey hmm. wax yar iyo wax weyn kama soo naas caddaanaya ah. waa baaba wey isagaa isbaabiina ah. isagaa isbaabiina ama un dhegaysigaas ku roolu noqonay marka tadriij tartiibta nebi maxamed wax u bari jiray dadka ama uu tacliimiyey ee uu yidhi sidaasa loo baro sidaas weeye sidaas u wanaagsan taasaa saxdii sidaasaa saxdii sidaasaa la rabaa marka nabigana sal allahu alay waslam fiiriya saddex iyo labaatan sano uu nabi rasuul asagoo ah dadka diinta ugu yeelay saddex iyo labaatanka sano tobankii sano hore xataa salaad dadka la amri mayn tawxiid kaliya saddex iyo tobankii sanoo dambena tawxiidka salaada waxaweyn ayaa la amraay salaada loo hormariy maaan isku mar arkaanta lama soo wadaday salaada loo hormariy sanadii labaad haddana sekada iyo soon la waajibiy xajku hadda goormuuba ahaaba sanadii sagaalaad arkaanta saasaa loo kala hormariy marka tadriij waa muhim in yar tartiib tartiib saasaa wax loo barta dadkana wax loo bara aلثaaniyaةa caشhaر masalada tobaniga labaydhaa ah, albudaau albudaa'atu waa in la bilaabo bilahami shayga muhiimadda badan falahami haddana midka kaloo ku xiga waxaa la rabaa marka aad diin baranee shayga ugu muhiimsan ka bilow tawxiidka baro horta ah, tawxiidka baro haddaad dadka wax baraysana tawxiidka bar haddana fani muhiima sida loo kala ay u dadka waa in tawxiid loogu hormariya salaadka ku xijiya waa in lagu xijiya sidaas weeye alhaalisata cashar mas'alada toban iyo saddexayda masrifu zakaati waa sakada meesha lagu bixina sakada cid walba lama sii karo meel gaaraha ilaahay amray rasuulkuna amray sal allahu alay slm wuxuu ka qaatay faturaddu calaa fuqaraahi sakada ah. marka aqniyada laga qaado fuqarada lagu celina fuqaradu marka waa sinfiyaalkii sideedda ahaa ee aayadda suuratu tooba ay sheegtay inama sadaqaatu lilfuqaraa mid ka mida wey marka sideedoodaas unbaa lagu bixinaa ee keligood ma aha keligood ma aha araabicata cashar masalada tobaniyo afrayda kashfu lcaalimi caalimku waa inuu faydo ashubhata shubhada cala lmutacalimi ardaga waxbarana qofka ee dadka diinta u sheegaa waxyaalaha shubhada keeni kara oo qofka xaqa ka qari kara waa inuu ka faydo halkuu ka qaato waxaa la dhaha maxamed ibn cabdiwahaab waa fahm aad u xeeldheera oo u eg fahamka imaam bukhaari meesha uu masladaas ka soo saaray fiili waa hadalka nebigu yidhi sal allahu calayh tu'khadu min aqniyaaihim faturaddu calaa fuqaraa'ihim hadalkaas hadal weyn weyle oo nabigu sal allahu calayh wuxuu leeyahay dadka u sheeg markaad ka qaadaydo sakada sakada aad qaadayda in fuqaradooda la siina ee adaa ayagu qasbada iyo ku dhisay saas u sheeg maxaa yeelay shubhada imaan karta waa maxay hadii la yidhaha keena maalka aana loo sheegin meesha lagu bixinaa tuhmay qaadayaan ninkaan qaadana maalka inuu asagu cunayo marka tuhmadaas iyo shubhadaas way laga faydo dadka oo xaqa aysan ka cararin dadku ee sida xaqa ay tahay loogu sheego alkhaamisata cashar masalada shan iyo tobnayda annahyu waa in la yska rabay can karaami alamwaal maalyaalka kuwa ugu wanaagsan qofka sekada qaadaya waa inuusan dadka ka qaadin maalkooda kuwa ugu qaalisan ee ay indhaha ku hayaan nabigu waa ka reebay waiyaaka wa karaama amwaalihim asaadisata cashar masalada tobaniyo waxayda ibtiqaau dacwati lmadluum qofka laga gargaran yahay xabaarkiisa waa in kaasaan aad uga samaysan kartaa bilcadl cadli samee oo qofkan xaqiisu ha kaa badbaadi gaashaanku waa midkaas gaashaan naarta aad ka samaysato oo dadka madluumiinta habaarkooda aad ka samaysataa waa in wuxuu yahay oo kali ah cadli inaad u samaydo oo dadka xaqooda aad siido xaqooda aad u daydo nabigu sidaas darteed uu yidhi wattaqi dacwat almadluum war iska ilaali qofka laga gardalayay habaarkiisa asaadisata cashar ibtiqaal dacwat lmadluum asaabicata cashar masalada toban iyo toddobaydhaa alikhbaaru waa sheegid nabigu sheegay biannahaa dacwadaas laa tuxjabu laxijaabi ma tooska ilaahay ugu tegayda ma la xijaabaya qofka laga gardarin habaarkiisa ilaahay waa ajiibaya ahaaminata cashar mas'alada toban iyo sideedayda min adilati tawxiidi tawxiidka adiladiisa waxaa ka mid ah maakii jaraa ku socday oo ku dhacay calaa sayidi اlmursaliina rusushii ilaah soo diray sayidkoodii waa nebi moxamed sal اlahu alيه wasalam wa saadaati اlwliyaai awliyada kuwa ugu madaxsanaa waa saxaabada oo min almashaqati dhibaato ah waljuuci gaajo ah walwabaa'i xanuun ah iiriya tawxiidka adiladiisa waxaa ka mida ah, lagu garto ilaahay inuu keligiis wax walba uu awoodo cid kale oo awoodi aysan jirin waxaa ka mid ah waxaa ku dhacay nabigii sal اlahu alيه wasalam iyo saxaabadii nabiga oo ah sayid اlmursaliin saxaabadoo ah saadaat اwliya gaajada weliba dagaalkii khaybar marka lagu jiray gaajada dameenihiyaa la qashay markii dambe gaajo oonka daalka xanuun mararka gaal waa xanuunsanaya nabigu waa xanuunsan jiray sal اlahu alيه wasalam xanuun markaas inta biyo agta loo soo dhigo gacanta garshu wejiga iska mari jir xanuun waa xanuunsan jir waa la dhaawacay nabiga sal lahu ala nabigaa xanuunsan jire nabigaa gaajoo jire saxaabadaa xanuunsan jireen saxaabadaa gaajoo jireen waa daari jireen arintaasu tawxiidka adiladiisa ka midta say uga midta u fiirsa sida looga qaadana waxay uga mid tahay waxay tusaydaa annahum cibaadun laa yamlikuuna lianfusihim nafcan walaa darra inay addoommo yihiin oo aysan naftooda nacfi u keeni karin dhibaato ka celin karin maxaa yeelay axad isaga awood leh miya xanuun isku sallidi laha xanuun miy isku sii daylaha wa iska rafci lahay marka taas waxay ku tusaydaa inay addoommo yihiin rasuulka ilaahay uu addoon ilaahay yihi saxaabadii addoommo ilaahay yihiin naftooda dhibaato kama celin karaan dheefnooma keeni karaan saasay uga mid tahay adilada tawxiidka saasay uga mid tahay ataasicata cashar masalada toban iyo sagaalayda qowluhu nabiga qowlkiisa sala allahu calayh wasalam oo yidhi la ucdiyana raaya calanka waa siinaa ilaa aakhiri hadalkaas aakhirkiisa intii laga gaaro calaamun waa calaamad calaamadaasoo min aclaami nubuwati nabinimada calaamadaheeda ka mida waa calaamad calaamada nabinimada ka mida sababtoo ah berri wax dhacaayo qaybuu sheegay nabigu wuxuu kaloo sheegay cali bn abi aalib allah inuu jeceliy waa arin qayb cid aan nabi ahayn loo waxyoon ma ogaa karto qofkan in allah jecelyahay keliya waxaa ogaa kara qof loo waxyoon bis in barri waxaasu dhacayaan alla keliyaha og saas darteeda nabigu markuu sheegaa waa loo wayoon waa loo waxyoon marka waa calaamad nabinimo alcishruun masalada labaatanaydha taflu nabiga tufidiisa fii caynay labada indhood uga tufay calaaman waa calaamad calaamadoo min aclaamihaa nabinimada calaamadeeda ka mida aydan noqoshee nabiga saas ugu tufay isla markii waxaad moodaa werigiis inuusan xanuunsan waa calaamad calaamadaha nabinimada ka mida alxaadiyatu wlcishruun masalada labaatan iyo koobeyda fadiilatu cali waa cali fadiiladiisa radia allaahu canhu fadiilada cali waa ku cadda maxaa yeelay nabigaa sheegay inuu asagu alla iyo rasuul jecel yahay alla iyo rasuulna asaga jecel yahay fadiilo weyn wey fadiilo weyn aلثaaniyatu wاlcishruun masalada labaatan iyo labaydaa fadlu صaxaaba waa saxaabada fadligooda oo fadligaas halkuu ka qaatay fii dowkihim dabaalashadooda iyo dhexgelidooda ay dhex galeen tilka leylata habeenkaas habeenkaasoo dhan iyo wa shugulihim inay ka mashquuleen can bishaarati اlfatxi bishaaradeedii guusha oo berri la furana in magaalada la furana loo sheego loogu bishaareeyey wa maca kuma mashquulin laakiin sifadan qaaliga ay ku mashquuleen sifada qaaliga ayay ku mashquuleen wallahu subxaana wa tacala aclam sal allahu waslama wbaaraka cala nabiyina muxamed